istatacta ilayhi sabiila qaala sadaqta qaala facajibnaa lahu yas'aluhu wayusadiquh qaala faahbirnii can aliimaan qaala an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadar وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم الحديث الثاني حديث كي لبات مروي waxaa laga wariyey can cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhu cumara bni alkhadaabi radia allaahu canhu ayaa laga wariyey qaala inuu cumar yidhi baynamaa naxnu cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam daata yowmin baynamaa naxnu kolkii annagu aanu ahayn cinda rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka agtiisa daata yowmin maalin yacni ay fii yowmin maalin dhexdeed aanu joognay maalin aan nebiga la joognay id wakhtigaasi talaca calaynaa waxaa dusheennu ku soo baxay oo macnaha noo yimid wey rajulun nin ayaa noo yimid ninka oo shadiidu bayaadi thiyaabi dharkiisa caddaantoodu ay aad u daran tahay aad dhar cadcad wato shadiidu sawaadi shacri ninkaasoo tintiisa madowgeedu uu aada u daran yahay ninkaasoo laa yuraa calayhi atharu safari aan lagu arkaynin laa yuraa calayhi aan dushiisa laga arkaynin atharu safari safarka raadkiisa aan lagu arkaynin yacni qofka markuu musaafir yahay waa basaasan yahay dhib bou la kulmaa laakiin qofkani ninkani kama muuqato raadkii iyo diiftii safarku iyo maaratay dhibaatadii ou lahaa kama muuqato walaa yacrifuhu mana uusan garanaynin axadun mid oo mina annaga naga mid ahna haddaan ree madiine nahay cid taqiina ma jirin xataa jalasa ilaa uu ka fariisto ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga ula fariisto nebiga uu agtiisa fariisto oo fa asnada uu ku tiiriyo cuskiyey rukbatayhi ninkii labadiisa jilbood ilaa rukbatayhi nebiga labadiisa jilbood uu cuskiyey yacni jilbihii nebiga iyo jilbihiisu isqaabiliyey wa wadaca markaasuu ninkii wuxuu dejiyey kafayhi labadiisa calaa calood ayuu wuxuu ku dejiyey calaa fakhidayhi labadiisa boodyood dusheedu ku dejiyey marka calaa fakhidayhi ninka ayaan u celinaynaa ee nabiga loo celin maayo isaga ayaa boodyihiisii yuu labadiisa gacmood saartay weeyaan wa qaala markaasu wuxuu yidhi ninkiibaa hadlayo yaa muxammadu muxamedow nabiga magaciisoo ugu yeeray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu yidhi maxamedow akhbirnii iiga waran oo ii sheeg can ilislaami islaamku wax iiga sheeg maxaa islaam la yidhaahdaa hadalkaa marka waxa weeye saxaabada nebiga ridwaan calayhim nebiga magaciisa uguma yeeri jirin yaa muxamedu keliya ma dhihi jirin yaa rasuul allah yaa nebiy allah ayay dhihi jireen laakiin sida badan ree baadiyaha iyo dadka aanan markaa reer madiine ahayn ayaa intay yimaadeen nebiga magaciisa ugu yeeri jireen ama islaamnimadooda cusub tahay marka maadaama ninkani nin ummadda saxaabadii nebiga inuu wax u faa'iideeye rabo muslimiinta inuu wax u faa'iideeye rabo sidii acraabigii oo kale iyo reebaadiyihii ayuu nebigu u weydiinayaa hole yaa maxamed u odhanaya laakiin cilmi badanoo ayagu ayna weydiin karaynin ayuu ninkani uu maaragtay rasuulka weydiinayaa oo u sheegi rasuulkana u caddaynaya yaa maxamedu maxamedow akhbirnii can alislaami islaam maxaa la yidhahdaa iiga waran buu yidhi nebiga islaamnimadii buu u sharxay fa qaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam rasuulka allah ayaa wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alislaamu islaamku waxa weeye an tashhada inaad qirto an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi inuusan jirin ila allahu alla mooye alla keliya cibaadadiisa xaq tahay inaad qirto iyo wa ana muxamadan iyo watashhada wa an tashhada inaad qirto ana muxameda nebi maxamedna rasuulullahi alla rasuulkii inuu yahay adeegii ragga usoo diray ee eh, allah uu soo diray adeeggii rabbi uu soo dirayo makhluuqa usoo diray dadka uu usoo diray inuu yahay inaad ogaato waa qodobka koowaad oo shahaadateynka la yidhaahdo oo cunwaanka lagu soo galo islaamnimada ah laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah markuu qofku yidhahdo waa muslim wuxuuna noqdaa macsuum dami walmaal walcird maalkiisa naftiisa sharaftiisa kulli waa dhowrsantaha waa ilaa shanta mar hadduu kelimada ku dhawaaqo wa tuqiima salaata salaadiina inaad oogto midda labaad way rukniga labaad way wa tu'ti zakaata zakadiina inaad gudato wa tasuuma ramadaana bisha ramadaana inaad soonto wa taxuja albayta gurigii alle oo kacbadii ahna inaad u qasadood aado in istatacta haddaad awooddo ilayhi ila albeyti sabiilan xagga waddada aada awoodo yacni aada awoodi karto oo zaadkii iyo raaxiladii iyo kulli amni tariiqii kulli aad haysato markaasoo kale waddadaas ay kuu fududdahay xajkii aad maaratay inaad xajiso weeyaan marka islaamnimadii nebiga uu sheegayo shantii tiir oo arkaanul islaamka ahaa oo u sheegay shahaadateynkii salaadoo la oogo zakadoo la dhiibo soonka oo la soomo xajka oo la xajiyo qofkii awoodi karaahi ayuu ninkii markuu nebiga ka dhegaystay ba qaala ninkii wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay waa runtaa wey qaala marka wuxuu yidhi cumar ibnu khataab ba hadlaayo fa cajibnaa waanu yaabnay lahu ninkii baan la yaabnay maxaan ula yaabannahay yas'aluhu wuu weydiinayaa nebigii suaal buu weydiinayaa wayusadiqu haddana waa u ramaynaya macnaha waxa weeye qofka su-aal wuxuusan aqoon markuu weydiiyo oo loo sheego wuu qaataa marka ninkan waxaan ula yaabnay nin cilmile inuu yahay oo waxaan aysan bilow ku ahayn inuu annaga waxna baran rabo yaan ula yaabnay maxaa yeeley qofku wuxuu yaqaano markii loo sheego buu yidhahda allele waa runta uu yidhahda waxaadan aqoon markii laguu sheego wuxuu yahay ma garan karti waa inaad qaadato laakiin shayga adiga aad taqiinay markaad weydiiso sidaa u taqiinay lagugu jawaabo alla waa runtaabaad orani marka qofkaa nin cilmile inuu ahaa ayuu maaragtay yani cumar uu halkaa ka fahmaya facajibnaa lahu ninkaan la yaabnay yas'aluhu nebigu wax weydiinaya waysadiqu waa u rumaynaya sadaqta buu leeyahy run baad sheegtay buu leeyahy qaala markaas wuxuu yidhi ninkiiba haddana hadlay ninkaas sida uu gadaal nabiga nooga sheegi doono waa malkul jibriil oo bani aadam iska dhigay waay bani aadam iska soo dhigay waay qaala wuxuu yidhi ninkii fa akhbirnii can aliimaani islaamnimadii waa fahmaye iimaanka bal iiga waran maxaa iimaan la yidhaahdaa qaala markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam iimaanku waxa weeye an tu'mina billaahi alla inaad rumayso wa malaa'ikatii malaa'igtiisa aad rumayso wa kutubihi kutubtiisa aad rumayso wa rusulihii rusushiisa aad rumayso walyowmi alaakhiri maalinta qiyaamaha maalintii dambaysay iyo maanta aan ahayn inaad rumayso wa tu'mina inaad rumayso bilqadari qadarka rabbi iyo qadihiisa khayrihi wanaagiisa iyo shari wa sharihi shartiisaba yani midkiisa fiican iyo midkiisa xunba inaad rumayso lixdaas u sheego arkaantii iimaanka la yidhaahdo qaala ninki wuxuu yidhi sadaqta maxamed run baad sheegtay buu yidhi nin wax garana inuu yahay bay tusinaysaa arkaantii iimaankana wuu u sharxay oo lixdii iimaanka ahayd wey qaala markaasu wuxuu yidhi su-aal saddexaad buu weydiiyo oo yidhi fa akhbirnii iiga waran nabiy llaahi maxamedow can ilixsaani ixsaan maxaa la yidhahdaa samafalka iyo wanaaggu muxuu yahay iimaan islaamnimo waa arkay waan gartay iimaanna waan gartay ixsaan maxaa la yidhaahdaa qaala nabigu wuxuu yidhi ixsaanku waxa weeye alixsaanu adoo yidhoo kala wey an tacbud allaha inaad alla caabudo ka annaka adigoo taraahu alla arkaayo kale indhaha ku hayo inaa u caabudo hortaada u taagan yahay adoo u jeedo kale inaad rabbi u caabudo maxaa yael qofka adiga u jeedid qofka waalidkaaya xushmo agtaada ku leh aad qiimaynayso markuu ku hor joogo xumaan ma samayn kartaa maya waad ka xishooni saasoo kale inaad rabbigaada uga baqdo fa in lam takun taraahu haddaadan u jeedin marka adiga adig uma jeedid allah indhaha allah iska kaa qariyey ilahay waa iska kaa xijaabay fa inahu allah baa yaraaka adig ku arkaayo isagoo fowqa carshihii ah carshigiisa korkii ah ayuu allah ku arkaya kuu jeedaa berrinoo ku abaalmarinayaa wey qaala markii intaas uu dhameey su-aashii saddexaad iyo su-aal afraad weydiinaya qiyaamihiibuu yani maarata ixsaanka markuu weydiiyobow saacadda qiyaam waqtigay dhacayso ayuu su-aalayaa qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi fa can isaacati saacadda qiyaamo waktiga adduunkan oo baaba oo aakhare la aadayo ay dhacayso waktigaa weeye ii sheeg balbadh iiga waran waa cilmi ilaahay keliya leeyaho cid kaloo ka warqabta aanan jirin qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mal mas-uulu kan la weydiinayo canhaa can isaacati laga weydiinayaah ma aha biaclama mid ogaansho badan ka ogaansho badan mina saa'ili kan i weydiinayo macnaha malakul jibriil oo bani aadan iska soo dhigay waxa weeye waa malak muqarabo ilaahay loo dhoweeyey dadka ilahay agtiisa qiimaha ku leh nebi maxamedna waa rasuul ilaahay uu soo diray oo isagana mursal oho ilahay agtiisa qiimo ku leh wey labadoodii yacni ee rususha ahaa rasuulkii bashariga ahaa nebi maxamed iyo rasuulkii malakiga ahaaye malkul jibriil ahaa nebigu wuxuu leeyahay labadeenaba shaqo kuma leyihiin qiyaamo waqtigu dhacay oo yaa iska leh allah ilaahay wuu qariyey waqtiga qiyaamuhu dhacay cid loo sheegay ma laha dadka dadka ugu khayrka badnaa waa laga qariyey mar haddii aniga adigaan iskugu mid naha oon labadeenaba cilmi aanan u lahayn haddaba wuxuu yidhi qaala malmalg yani ninkiibaa wuxuu yidhi oo malkuljibriila ah, fa akhbirnii can amaaraatiha qiyaamaha calaamadihiisa bal iiga waran calaamadaha lagu garan karo waqtiguu soo dhow yahay ilaa wax walba calaamaday leeyihiin qiyaamo markuu dhici rabo maxaa calaamada ah qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calaamaadka qiyaamaha lagu garto waxa weeye an talida alamatu addoontii inay dhasho rabbatahaa sayidatahaa sayidkeedii ayada milkiyey maaligeedii inay dhasho waa qodobka koowaad wa an taraa inaad aragto alxufaata kuwii kaba hala ah oo aan kaba qabin caga cadaanta iska socon jiray kaba laaan faqri darti alcuraata ee qaaqaawanaan oon dharka qabin dhar qaataan aan lahayn faqri haysta darti alcaalata fuqarada ahaayoon xoolo lahayn oo eber ah waa inaad aragto qiyaamaha calaamadiisa weliba ahaa ricaa'a shaay ariga kuwa raaco alraaco ribaadiye qowsaara ah qowsaara la yidhahdaa ariga dadka ilaaliye ahi ayagoo yatataawaluuna dheerayn iskugu faanayo fil bunyaana guryaha ay dheereeyaan dabaqyo inay dhistaan anaa kaa dabaq dheer anaa kaa dabaq dheer guryahaasaan dhistay tafaakur laysku faano haddaad aragto dad reebaadiya ahoo fuqara ahoo waxba aan haysaninoo eber ahaa oo maanta inta lacag helay guryo daara dhidhisanayo qiyaamihii waa dhow yahay ogow waa zamankeenna waxa jooga way aad aada u sicaddahay dadka reebaadiyihii baa ilaahay xoolo siiyey markaasaa nin walba intaasoo dabaqo dhisaya wey shalayna ariyu ilaalinayay baadiyo ka yimid uma markuu intaa dhamaystay malagii intalaqa wuu tegey ninkii waa iska tegey farow ka qaaday markuu dadka u faa'iideeyey ou baxay markaasaa cumar wuxuu leeyahay fa labithtu maliyan xoogaabaa nagaaday fa waa nagaaday maliyan in muddo ah ayaan joogay maligi waxaa la zaban dheer xoogaabaan joogay qaar saddex maalmoodaa la yidhahdaa maalmo kadib uma qaala lii nabigaa wuxuu u yidhi cumaraa dhahayo nabigaa wuxuu ugu yidhi yaa cumaru cumarow atadrii ma garanaysay ma taqiinay man isaa'ilu man kumuu ahaa asaa'iluka waxa weydiinayay ninkii su-aasha weydiinayay oo akhbirnaa can alislaam akhbirnaa can aliimaan akhbirnaa can alixsaan akhbirnaa can asaaca akhbirnaa can amaaraat ay dhahayay ma garanaysay qultu waxaan inuu yidhi cumar allaahu allah baa iyo warasuuluhu rasuulkiisa aclamu ogaansho badan ani ma ogi ilahay rasuulkiisa oo ka warqabo qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi fa inahu ninkii noo yimid jibriilu malkul jibriil buu ahaa ataakum waa idin yimid yucallimukum isagoo idin barayo diinakum diinkiina idin baray iimaankiini islaamnimadiini diinkiini inuu idin baro darteed ayuu u yimid rawaahu muslimun xadiidkaas imaam muslim ayaa fii saxiixihi ku soo saaray xadiidkaas imaam muslim keligii baa la gooni noqday oo bukhaari kala gooni noqday min xadiid ibni cumara can abiihi oo cumar bn khataab uu kala gooni noqday amaa bukhaari iyo muslim riwaayo kalay soo saareen oo abu hurayra ay ka soo saareen oo bukhaariyo muslim isku waafaqeen laakiin alfaada xoogaa ikhtilaafa u dhexeeyo waxbaa kaleeto duwan weeyaan waxay tahayba xadiidkan xadiid weyn waay waa xadiid cadiima oo aada iyo aada u weyn kulminayana diinka islaamka sharxidiisa la sharxo dhammaantii ayuu kulminayaa weyaan sidaa darteed buu nabiyullaahi maxamedna u yidhi markuu xadiidka dhameeyey fa innahu jibriilu ataakum yucallimukum diinakum waa jibriiloo diinkiina idin baraya maxaa yeele diinkii oo dhan buu noo faa'iideeyey weyaan waxaan xadiidka marka hore ka garanaynaa markuu cumar leeyahay iطalaca calayna rajulu shadiidu bayaadi اthiyaabi shadiidu sawaadi الshacri laa yuraa calayhi atharu safari walaa yacrifhu mina axadu xata jalasa ila nabiy sal lla alay waslam faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wawadaca kafayhi calaa fakidayhi ninkaa nin la yaqiinay inuusan ahayn waa waa qodob waay ninkaas marka nebigu wuxuu ku fasiray inuu jibriil yahay waxaan ka garanaynaa marka halkaas malaa'igta inay tashakul leedahay oo ay isbedeli karto oo ciday doonto isku ekaysiin karto suuro bani aadama ayay isku ekaysiisaa marka malakul jibriil suuradaas mar mar ku imaan jiray mar suura malaku ku imaan jiray nabiga waxyigu ugu keeni jiray marna suurad bani aadam ayuu isku ekaysiin jiray marka inay tashakul leeyihiin horta waa laga qaadanaya malaa'igta bani aadamkao kale ay iska soo dhigi karaan tan labaad waxaa laga qaadanaya xadiidkaasi aadaabta maxaa yeelay ninkan yani qofka aada cilmiga ka qaadanayso waa inaad sidii aalib alcilmiga ula fariisato jilbihiibuu jilbaha saaray gacmihiisa kor saartay si fiican ihtimaam inuu siinayo ayay tusaysaa yani maarata waxa uu nebigu sheegayo ayay tusaysaa weyaan su-aasha marka uu weydiiyey afar afar su-aalood buu weydiiyey su-aasha koobaad waa alislaamu su-aasha labaadna waa aliimaan su-aasha saddexaadna waa alsaaca oo alqiyaama ah su-aasha afraadna waxaa waaye calaamaadkeedii waa amaaraat saaca weeyaan islaamka iyo iimaanku marka ay kulmaan marna waa la wada sheegaa sida hadda xadiidkan oo kale marna islaamnimada gooni loo sheegaa ama iimaanka gooni loo sheegaa waxaa la yidhaahdaa haddii yacni iimaan keliya la sheego ama islaam keliya gooni ahaan loo sheego oo mid keligii sheegista lagu kali yeelaaye wax farqi u dhexeeya iimaanka islaamka ma jiro iimaankii iimaan markii la sheego islaamna waa ku jira haddii islaam la sheego iimaankiina waa ku jiraa saasay noqonaysaa yacni markii mid la sheego kan kalena waa la sheegay oo wax u dhexeeya ma laha laakiin markii labadooda la wada sheegay sida xadiidkan oo kale marna islaamnimo la sheego marna iimaan la sheego culammada way kala farqiyaan oo waxay ku kala saaraan farqiga u dhexeeya waxay yidhahdaan iimaanku waxa weeye iimaanka waxay leeyihiin huwa tasdiiqu lqalbi wa iqraaru wa macrifatu waxa weeyaan iimaanku waa tasdiiqu lqalbi qalbigu qofu ka rumeeyo qalbiga uu ka qirto qalbiga uu ka kaso iimaankii ayaa loo jeedaa marka waa shay ictiqaad oo qalbi ah baa la yidhaahdaa markay labadooda kulmaan ictiqaadka lagu fasiraya sida xadiidkan haddaba ka muuqato weeyaan islaamnimadana waxaa laleeyahy waxa weye istislaamu alcabdi lilahi wa khuduucihi walinqiyaadi lahu istislaamu alcabdi lilahi addoonka oo rabbigiisa u hoggaansamo wa khuduucihi adoonkiis rabbigiisa u khuduuco addoonkii iyo wainqiyaadihi lahu alla oo u hoggaansamo sidaasaa la yidhaahdaa marka hadday kulmaanna waxa weeye oo labadooda meesha lagu wada sheego sidaasay u kala duwaan midna waa ictiqaad weeye midna waa istislaamka acmaasha daahirka la yidhahdaa islaamka waxaa nabigu ku fasiray yacni acmaasha jawaarixda ee daahirka ah ama qowl ah ama ficil ah ama qowlah ama ficil ah waxa carabka laga sheego iyo waxa xubnaha laga sameeyo ayaa islaamnimadii nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam waxaana loo qeybiyaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa shay yacni eh, la yidhaahdo waa camal badani oo jirka laga qabto xubnaha laga sameeyo salaadoo kale eh, shahaadateynka eh, soonkii waad u jeedaa waa jirkaada qowlka afkaad kaga dhawaaqi salaadii ficil iyo qowl way leedahay soonkii waa imsaagii iyo maaragta jirkaada aad ku samaynaysay xubnihii baad ka samaynay iyo camal maaliya oo aanan badani ahayne maali ah sida sakadoo kaleeto xoolahadaad ku bixinaysaa iyo mid labadaba ka koobanoo xajka ah xajka maalna wuu yahay ee camal badanina wuu yahay camal maalina wuu yahay waad safraysaa acmaasha xajkao dhan baad samayn xoolahaadi baad bixini hadduusan qofka reema ka ahayn laanna haddaad maka tahay waad lugeynaysaa mine iyo carafo intaas uu qofku u lugeyn karaa wax shidaa ma laha islaamku marka nebiga taasuu ku fasiray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa marka yacni ay tusaysaa islaamnimadu waajibaadka daahirka ahoo qofka uu gutaahi salaada iyo soonka iyo zakadii iyo xajkii kulli inay soo gelayso fii musama aliimaan inay gelayso ayay tusaysaa weeyaan acmaasha daahirka lagama saaro islaamnimada iyo iimaanka ayay ka mid tahay gelaysaa weeyaan iimaankii bay soo geli waxaana tusayo inay acmaashaasi tahay islaamnimadii inay gelayso xadiidkii saxiixaanku ku sugnaayo cabdullaahi bni camr ibni caas oo warinaya wuxuu yidhi cabdullahi bni camr ibni caas ba wuxuu yidhi ana rajulan sa'ala nabiya sala allahu alayh wali wasalam ayu khayrun nin baa inta yimid bu wuxuu weydiiyey nebiga oo ku yidhi islaamnimada tee u khayr badan islaamka kan ugu wanaag badan waa kee nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam an tudcima atacaama tuqri'a asalaama calaa man carafta waman laa tacrif inaad dadka masaakiinta aad raashinka quudisood ood wax siiso ducafada masaakiinta aqribada inaad u kaalmayso ood raashin siiso salaanta inaad ku dul akriso oo salaanto calaa man carafta waman laa tacrif cid aad taqaana cidaadin aqoon labadaba inaad salaanto assalaamu calaykum waraxmat waa shacaarka islaamku leeyahay wey oo hadduu qofka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ku yidhaahdo adoonan aqoonin waa inaa islaamnimadiis u qirtaa waa muslim w calaamo shacaar oo muslimiintu islaamku leeyahay weeyaan waxaa soo gelayo sida waajibaadka oo lala yimaadaahi ay fi musama aliimaan ay u gelayso yaa tarkul muxaramaadkuna waxay u galaan fii musama islaam ay soo galaan fii musama islaam ayay soo gelayaan muxaramaadka ka tagto zinadood ka tagto qatligood ka tagto takfiirinta ummadda la gaali bidcadood ka tagto xumaantao dhan waxun oo dhan aad ka tagtaay waxa weeye ayadana fii musama islam ay soo gelaysaa weyaan waxaa la mid a xadiidka ay kitaabkeena noogu imaan doono oo kale min xusni islaami almari tarkuhu maa laa waxaanan ku khusayn oo macnaha lahayn oo adduun iyo aakhira wax faa'iida kaa soo galaya la arag ka tegistooda laga tagaa ayaa qofka islaamnimadiisa wanaageeda uu yahay weyaan taa waa islaamkii wey iimaankuna nebigu wuxuu ku fasiray ictiqaadka baatiniga ah wax qalbiga buu ku fasiray shantii arkaano islaamka ahayd waxa weye shahaadateynka qowl waay ah. salaadii iyo soonkuna waa camalkii badaniga ahaa wey zakadiina waa camalkii maaragtay maaliga ahaa wey xajkuna maali iyo badani labadaba waa iskugu jiraa waa intaas weeyaan iimaankii wuxuu ku fasiray nabiga ictiqaadka gudaha oo qalbiga qofku wax ka ictiqaadiyo maxaa yeele nabiga arkaantii lixda ahayd ayuu noo sheegay alloo la rumeeyo malaa'igtiisoo la rumeeyo kutubtiio la rumeeyo rusushoo la rumeeyo yowmal la rumeeyo qadarkii oo khayrkii iyo shartiisa wataba khayr iyo shar wuxuu yahayba la rumeeyo ayuu nabigu ku sheegay caleyhi salaatu wasalaam qur-aankan ilaahay aayado badan baa noogu sheega fi suurati albaqara allah wuxuu leeyahay amana الrasuulu bima unzila ilayhi min rabih wاlmuؤminuuna kulu aamana bاllahi وmalaaئikatihi وkutubihi وrusulih laa nufariqu bayna axadi min rusulih waqaluu samicna وaطacna غfraanka rabna وilayka اlmasir aamana الrasuulu bima unzila ilayhi min rabih wاlmuؤminuun kulu aamana biاllahi allou rumeeyey وmalaaئikatihi وkutubihi وrusulih laa nufariqu bayna axadi min rusulih isla suuraة اbaqra laysa اlbira an tuwaluu wujuhakum markuu alle aayadaasna wuxuu ka hadlay walaakina albira man aamana billahi walyowmi alaakhiri walmalaaikati walkitaabi walnabiyiin waa ujeedaa allah la sheegay yowm alaakhir ala sheegay malaaigtii baa la sheegay kutubtii baa la sheegay ambiyadii la sheegay qofka muslimka inuu wada rumeeyo baa la rabaa rususha inaad rumayso dhammaanteed aadan sida yuhuud iyo nasaarado kale noqonino aadan orani aniga nabi maxamed bisaan rumaynaya muuse iyo ciise iyo ambiyada kale waxa iga galeen lama arko inaadan oranin ayaa la rabaa haddaad tiraahdid iimaankaada islaamnimadaada waxba jiraan haddaad tirahda nabi maxamed besaan rumaynaya wax kale ma ogoli waa ku kufrinaysaa kutubta waa inaad rumaysaa towraad injiil zabuur qur-aanka kulli iyo suxuftii ilaahay ibraahim iyo muuse uu siiyey iyo kutubtaasoo dhan inaad rumaysid baa la rabaa duuduub ahaan inaa u rumayso laakiin haddaad tiri aniga qur-aanka bes mooye wax kale ma rumaysni yuhuud iyo nasaarada unbaad la mid noqonaysaa leanna yuhuud waxay yidhaahdeen tawraad wixii ka soo haray ma rumaysnin muuse wixii ka soo haray ma rumaysnin nasaare waxay dhaheen ciise wixii ka soo haray ma rumaysnin injiil waxaan ahayn ma rumaysnin nabigeenna way diideen iyo kitaabkiisii marka waa ku gaaloobeen anigana marka qofka muslimkana lama ogola inuu la mid noqdo kuwaasoo kale weeyaan iimaanka waxaa soo gelayo aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih qadarka ilaahay in la rumeeyo khayrkiisa shartiisa marka qadarka ilaahay la rumeeyo qadarka alloo la rumeeyo wuxuu leeyahy laba darajo darajada koowaad waxa weeye inuu qofka muslimkaa rumeeyo allaah inuu cilmi u leeyahay wax alla waxay addoommadu samaynayaan oo shar iyo khayr daaca iyo macsi wax kastoy samaynayaan inuu alle cilmigaasi horay u ogaa inta aanan khalqigaa la abuurin addoommadaba intaan la abuurin inuu rabbi ogaa cidda ahlu janno noqonayso cidda ahlu naarka noqonayso inuu rabbi horay u ogaa inaad rumaysid baa la rabaa cilmigiisa asaliga ah saabiqi cilmihi inuu ku garanayay waa darajada koobaad darajada labaad waxa weeye afcaasha ay dadku sameeyaan falka iyo camalka la sameeyo afcaasha la sameeya dhammaanteed hadday iimaan tahay qofka ilaahay rumaynay hadday kufri tahay hadday daaco ilaahay la adeeca tahay hadday macsiyo tahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu abuuray ficilkaasna inaad rumayso baa la rabaa marka darajadan koowaad oo ah inaad rumayso allah camalka bani aadamka waxay qabanayaan oo dhan inuu horay u ogaa rumaynteeda la rumeeyo waxa weeyaan inta badan qadariyada intooda badan way sugaan nufaadooda kuwa la yidhahda mooye kuwa khulaadooda mooye oo nufaat lqadar la yidhahdo khulaadooda kuwa xadgudbay sida ninkii macbad aljuhani iyo camar ibni cubayd iyo keyrkoodba ma aysan ogolaan jirin waxay leeyihiin shayga marku dhaco kadib buu ilaahay ogaadaa waxay markay dhacaan kabacdi buu rabbu ogaadaa marka taa ma aha ayagu waa qolada laakiin qadariya inteeda badan waa ogol yihiin amaa mas'alada dambe oo ah afcaasha bani aadamka iyo acmaasha in allah u abuuro inuu alla abuuray ahlu sunnuhu way rumaysan yihiin waa rumaysan yihiin laakiin qadariyada way inkiraan ma ogola ma ogola oo waxay leeyihiin qofka asagaa ficilkiisa abuurto sidaa darteed dadka qadariyada la yidhaahdo waxaa loogu bixiyey qadarkay inkiraan qadarka alle ayay inkiraan khayrkiisa shartiisaba camalka waxay leeyihin qofka asagaa abuurtay alamru unuf bay dhihi jireen saasoo kale cabdullahi bni cumarna raggii uu xadiidka usoo daliishaday qadarka alle dadka inkiro ayuu maarata xadiidka usoo daliishaday oo uu ku yiri ninkii ahaa markuu u yimid yaxya bnu yacmur yani sheekha la yidhahda markuu u yimid cabdullaahi bni cumar uu la kulmay ayuu cabdullaahi wuxuu ku yidhi haddii aad la kulanto buu yidhi idaa laqiita ulaa'ika fa akhbirhum annii barii'un minhum wa baraun minii ow buraa'u minii inaan beri ka ahay haddii aad la kulanto anna aan ayaguna beri iga yihiin u sheeg ba ogeysii buu yidhi والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ma qadara allahu minhu xataa yu'mina bilqadar allihii cabdullaahi bni cumar uu ku dhaaranayay baan ku dhaartay wuxuu yidhi midkood haddii uu buurta uxud oo kaleoo dahaba uu lahaan lahaa oo uu sadaqaysto alla inuusan ka aqbalaynin wax camaloo laga aqbalaayo sadaqadaas aysan jirin ilaa qadarka uu qadarku min aliimaan ayuu ka mid yahay qofkana inuu rumeeyo ayaa la rabaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, oo u qadaray khayrkiisa iyo shartiisaba inaan rumayno baa la rabaa darajada saddexaadoo maaragtay eh, nebigu sharxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh malakul oo u sharxay waa ixsaanka wey nabiguna wuxuu ku fasiray an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainuu yaraak qeybta hore maaragtay an tacbud allaha kaanaka taraahu marka la leeyahay waxa weeye adigoo rabbigaaga horta hortaada uu taagan yahay inaad suuraysato baa la rabaa aada u jeeddo indhaha a ah ku hayso kale maxaa yeele markaad indhaha ku hayso waxay keenaysaa cabsida inaad rabbi ka baqdo waxay keenaysaa haybo inaad allah ka haybaysato haybadiisa iyo cadamadiisa waxay keenaysaa tacdiim inaad weynayso ayay keenaysaa weyaan marka ka annaka taraahu inaad u caabuddo baa la rabaa lanna sida hadaayaba soo hormarinay qof agtaada xushmo ku leh agtiisa xumaan kuma samayn kartid markuu kula joogo waad iska ilaalinaysa wax alla wax xumaana macbuudkii abuurtay adiga iyo midkaad xushmaynaysa ka waran waxa weeye xushmo weynu kugu leeyahy sidaa darteed qeybta dambe oo fain lam takun taraahu fainahu yaraakada ah waxa wey waa tacliil yani qeybta horey cillo u tahay maxaa yeelay haddaadan adigu arkaynin isagaa ku taalacanayo isagaa kuu jeedo berina ku abaal marinayo sirtaadii calaaniyadaada ka warqabo iska ilaali wey markaasoo kale qofka markuu darajatu lixsaan gaaro rabbigiisa iskaga ilaaliyo muxuu abaal ilahay agtiisa ku leeyahay janna uu leeyahay sida rabbiba subxaana wa tacaala uu leeyahay hal jazaau lixsaani ila lixsaan yani maa jazaau lixsaani ila lixsaan wey waxa weeye wanaaggan uu sameeyey jannuu ku mutaysanaya saasuu rabbi siinaya su-aasha marka ee afraad wuxuu yidhi saacadda qiyaamo weydiiyey ogaanshaheeda la ogaado nebigana wuxuu ugu jawaabay adigoo malaga iyo anigoo rasuul ah alla u soo diray oo labadeenna laba rasuulo midna bashari midna malaki yahay labadeennaba kama wada warqabno cilmiga ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala ogaanshaha saacadda qiyaamo waqtigaay dhacayso cid kaloo og ma jirto weyaan sida allahba uu leeyahay suurado badan buu qur-aanka ilaahay noogu sheegaa yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujaliiha liwaqtiha ilaa hu haqulat fi samaawaati walard laa taأtiikum ila bakta yasaluunaka kaanaka xafiyun canha qul inamaa cilmuha cinda allah walakina akhara annaasi laa yaclamuun bisuurati alcaraaf yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha fima anta min dikraaha ilaa rabbika muntahaha suurat naasicaat marka ilaahay basaa og subxaana wa tacaala cid kale oo ka warqabtahay ma jiro cid u ogolaado maarata siiyana ma jiro waa keybka ilaahay addoommadiisa u kala gooni noqday sida xadiidka imaam albukhaari fii saxiixi ku sugan xadiid ibni cumar wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam mafaatiixu lkeybi khamsun laa yaclamuha ila allah keybka furayaashiisu waa shan alla mooye cid kaloona og ma jirto markaasuu aayadda fii suurati luqmaan ku jirta akhriyo nabigu yidhi in allaha cindahu cilmu saacati wayunazil اlhayth wayaclamu ma fi larxaami wma tadri nafsu maada tasibu hada wma tadri nafsu biayi ardin tamuutu in allaha caliimun khabiir marka ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala heybkaas weeyaan su-aasha shanaad ee ugu dambaysaahi waa calaamaad weydiiyey maxaa lagu gartaa qiyaamaha waqtiga u dhacaya haddiiba aanan ogeyn ashraad bay leedahay calaamaadka maxaa ka mid a ah? calaamadu way badnaayeen nusuusta sheegtay ama qur-aanka ama xadiidta ay sheegtay waa badan yihiin laakiin xadiidkan laba calaamo unbuu ku gaabsaday nabiga caleyhi salaatu wasalaam tan koowaad wuxuu yidhi an talid alammatu rabbataha oo marka waxaa loo jeedaa addoommadiibaa badanaayo markaasaa markii dad ah, dagaal inta jihaad inta muslimiintu galaan ay addoommo soo helaan ayaa gabadhii sayidkeedii ninkii maaliggeedii ahaayee sayidka uu ahaa ayaa maaragtay ay ilmo u dhalaysaa ilmahaas baa marka waxay noqonayaan aabbihii booskiisoo kaley taagan yihiin hadduu dhintana ayagaa dhaxlayo marka sayid buu u noqonaya riwaayada abu hurayra riwaayada rabbatahaa ay sayidatahaa mu'anath baa laga dhigo dhadig wey laakiin riwaayada abu hurayra an talida alamatu an talida alammatu rabbahaa wey sayidahaa sayidkeedii ay dhasho marka waa isku wada mid weeyaan calaamadaas waa calaamada koobaad weeyaan calaamada labaad an tara alxufaata alcuraata alcaalata ricaa ashaa yatataawaluna fi lbunyaan dadkaas oo ku faanayo tataawulka hadda waxaa loo jeeda macna tafakhur waa kuwa ku faanayo ayagoo fuqaro ahaa shalay qowsaaro ahaa xoolo haysani qaawanaa yaa maanta ilaahay xoolo siinaya marka calaamadana waa calaamad daahira oo zamankeenana aada u muuqato weeyaan marka xadiidka arrimahaas ayuu rasuulku kaga warramay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ashraatu saaca waa tiro badan yihiin laakiin labadaas ayuu nabiguna ku gaabsaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkaas marka xadiidkaa labaad ee cumar ibnu khataabna uu nabiga ka wariyey waxaan ognahay waa islaamkii iyo diinteenii dhan sharxeedii waaye oo nebiguna ku khatimay wuxuu yidhi yani fa inahu jibriilu ataakum yucallimukum diinakum waa jibriil oo idin yimid diinkiina inuu idin baro darteedna idinkugu yimid weeye sidaasuu rasuulkuna ku khatimay salawaatu ullahi wasalaamu calayh alxadiidu athaalitثu can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alayh ali wasalam yaquulu buniya alislaamu calى khamsin shahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh wa iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaati wa xaji اlbeyti wa sawmi ramadaan rawahu lbukhaariy wa muslim xadiidkan waa xadiidkii saddexaad cabdullaahi bni cumar baana maaragtay nebiga ka warinayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alxadiid athaalitثu xadiidka saddexaad marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bni cumara cabdullaahi bni cumar radi allahu canhuma ilahay ka raadi nooda qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sal ly slm rasuulka allaan maqlay yaquulu oranayo buniya alislaamu islaamkii baa la dhisay calaa khamsin shan tiir baa lagu dhisay yani calaa khamsi acmida ama calaa khamsati arkaanin tiir shan ahaa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh shahaadati an laa ilaaha laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin qiritaankeeda la qiro ila allahu alla mooye alla keliya cibaadadiisa xaq tahay wa ana muxameda nebi maxamedna cabduhu alla adoonkii inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisi adeega uu soo dirsado uu yahay qiritaan la qiro waa midda koowaad weeyaan laa ilaaha ila allahda waa ikhlaasu alcibaadati lilah alla cibaadada loo barax tiro cid kale aan lala caabudin nabiyullaahi maxamed oo aad u qirtay risaaladana waa tajriidu lmutaabacati lirasuuli illahi sal alay wasalam nabi maxamedoo raacitaanka loo barax tiro weeyaan taa waa ruknigii koobaad wey oo cunwaanka addoonka oo islaamnimada ku soo galo weeyaan wa iqaami salaati salaadoo la oogo waytaai zakaati zakada oo la guto wa xaji lbeyti beytka oo loo xajiyo loo qasdo kacbadii iyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan oo la soomo rawaahu lbukhaariy wa muslim labadaba way isla soo saareen bukhaari iyo muslim xadiidkan islaamnimadii hadda aan kasoo hadlan akhbirna cala alislaami ayuu la mid yahay oo nebigu uu noogu sharxay islaamnimadii waa shantii eh, maaragtay ee eh, arkaanta islaamka ahayd bacda shahaadateyn waxaa ku xiga waa salaada wey iqaamatu salaa marka la yidhaahdana salaadii siday ahayd loo guto ayaa la rabaa axaadiid fara badan oo aada u tiro badanna salaada way kaga warantaa qofka salaada ka tagaana inuusan muslin ahayn sida xadiidka imaam muslim xadiidu jaabir can inabiy sal alla lay wasalam imaam muslimna saxiixiisa uu kusoo saaray nabiguna uu yihi bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa qofka iyo shirkiga iyo gaalnimada kufriga waxa u dhexeeyo waa salaadoo laga tago sidoo kale imaam malik fi lmuwata wuxuu ku warinay xadiidu cumar laa xada fi lislaami liman taraka salaa wax nasiiboo islaamnimadu qofka ku leeyahay ma jiro salaada qofkii ka tagaay wax islaamnimada nasiib uu kuleeyahay lama arka weyaan cabdullahi bni shaqiiq wuxuu dhihi jiray kaana asxaabu rasuuli llahi sal alla alay wasalam laa yarawna min alacmaali shay-an tarkuhu kufrun hayra salaa waxay ahayn asxaabta nebiga kuwa aanan ra'yeynin ama arkin camalka tegistiisa ou gaalnimo yahay waxaan salaada ahayn salaada in laga tagaahi waa kufri weeyaan waana gaalnimo lafdigaasaa la siini weeyaan marka sidaa darteed culummada sheekha wuxuu soo guurinaya wuxuu leeyahy wadahaba taa'ifatu min asalafi waalkhalaf in badan oo salafkeennii iyo yacni dadkii dambe culummadii dambe ka midihi waxay ku tageen ilaa ana man taraka shay-an min arkaani alislaami alkhamsati camdan kas ninkii uga tago shantaa tiir mid ka midihi annahu kaafirun bidalika inuu arrintaas ku gaaloobayo kufri kaafir uu ku noqonayo oo kufri ku dhacayo ayayna ku tageen buu leeyahy markaasu wuxuu soo guuriyey arrinkaas waa yani ibn baan aan ujeedaa raxmatullahi calayhi wuxuu soo guurinaya uu leeyahay waruwiya dalika can saciid bni jubayrin wa naaficin waalxakami wa huwa riwaayatun can axmeda aimadaas o dhan ku tagtay imaam axmedna riwaayo uu leeyahay ba ku jiro ikhtaarahaa taa'ifatu min asxaabihi oo riwaayadaasna ay doorteen koox asxaabu axmed ka mid a imaam axmed ibn xambal axmed ka mida ay doorteen weyaan marka salaadaa ugu weyn zakadiibaa ku xigto waad ogtihiin abubakar wuu la dagaalamay dadkii maanici zakaa ilaa uu zakadii ka qaado dhiigoodu banaynaya hadday ka tagaan xajka qofkii ka tagaahi isagoo awoodi karo cumar ibn khataab waxaa laga wariyay maahum bimuslimiina maahum bimuslimiin inuu dhihi jiray soonka waxaw macluum min addiini bidaruura la yidhahdaa inuu qofku ka tagaahi ma aha camdan isagoo uga tago kasoo uga tago lama ogolo weeyaan marka xadiidkan horey baan usoo sharaxnay wuxuu la mid yahay xadiidkii hore ee xadiidkii labaadee cumar ayuunbuu la mid yahay hore uga soo hadalnay alxadiidu araabicu can cabdillahi bni mascuudi radi allahu canhu qaala xadahanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wahuwa saadiqu lmasduuqi ina axadakum yujmacu khalquhu fi baطni umihi arbaciina ywma nuطfa ثuma yakunu calaqaة mila dalik ثuma yakunu mudqaة mila dalik ثuma yursil اllahu ilayhi اlmalak faynfku fiihi الruux fayanfku fiihi الruuxa wayu'maru biarbaci kalimaati bikatbi risqihi wacamalihi waajalihi washaqiyi washaqiyin washaqiyun aw saciidun fawladii laa ilaha gayruhu ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljannati xata ma yakuna baynahu wa baynaha ila diraacun fayasbiqu calayhi اlkitaabu fayacmalu bicamali ahli الnaar fayadkhuluha waina axadakum layacmalu bicamali ahli اljanna xata ma yakuna baynahu wa baynaha ila diraacun fayasbiqu calayhi اlkitaabu fayacmalu bicamali ahli اljanna fayadkhuluha rawahu اlbukhaariy wamuslim xadiidka alxadiid araabic xadiidka afraad marwiyin waxaa laga wariyay can cabdillaahi bn mascuudin radi allahu canhu cabdullahi bn mascuud allah ka raadi noqday baa laga wariyey qaala wuxuu yidhi xadahanaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka allah noo sheekeeyey oo noo waramay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wa huwa rasuulkuna asaadiqu waa midka runta sheego oo asaadiqu fiima akhbara bihi wixii uu sheego ku run sheego almasduuqu ee loo rumeeyey fiima akhbara bihi wixii uu waramayna yacni maaragtay loo rumeeyeyo dadka inuu run sheegay u ictiqaadiyeen muslimiintii weeyaan wuxuu yidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam baa noo sheekeeyey isagoo saadiq aho masduuq ah wuxuu yidhi ina axadakum mid idinka idin ka mida midkiin yujmacu waa la kulminaya khalquhu abuuristiisaa la kulmiyaa fii batni ummihi hooyadii calooshiisaa lagu kulmiyaa arbaciina yowma afartan maalmood nudfatan isagoo ah yacni mani ah biyihii manida ahaa isagoo ah ayaa hooyo raximkeedii batniga waxaa loo jeeda waa raximkii iyo minkii ilmagaleenkii weeye ayaa lagu kulminaya afartan maalmooduu ku jiraya uma yakuunu markaa kabacdibu wuxuu ahaanaya isku bedeli calaqatan xad xinjirahoo cad dhiiga ayuu isku bedelayaa mila daalikada waxaa loo jeedaa mila daalika wakhtigii afartankii oo kale weeyaan uma yakuunu markaa kabacdi wuxuu ahaanaya mudqatan cad yaroo hiliba oo la calalin karo afka la gashan karo oo kale ayuu noqonayaa dhiiggiiba isbedelayo hilib buu rabbi ka dhigaa mithla daalika afartanka maalmood oo kale markii ay dhammaato afartan iyo afartan iyo afartan waa boqol iyo labaatan maalmoode oo marka damcad hilib uu noqdo huma yursilu llahu alla wuxuu soo diraa ilayhi mudqadii yacni insaankii la abuuray axadkiin ayuu almalaka malag u soo diraa fa yanfukhu malagii afuufaa fiihi yacni cadkii mudqadii hilibka ahaa ama axadkiin aruuxa ruuxdiibuu ku afuufaa ruuxda markuu ku afuufana wa yu'maru waxaa la faraa malagii biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo qoritaankood ou qoro ayaa la amraayo allah amrayo dhahay afarta arrimood qor maxay taa amarto afartu waa maxay bikatbi risqihi wuxuu cuni lahaa oo la qoro wa camalihi wuxuu samayn lahaa oo khayr iyo sharba ah camalkuu qaban lahaa la qoro wa ajalihi intuu adduunka ku noolaanayo muddada uu noolaanayana in la qoro wa shaqiyun inuu yahay mid maarata ahlu naarahoo hoogay iyo ow amase saciidun mid guulaystay oo liibaanayo ahlu jannaa inuu yahay afartaas unbaa la qoraa markaasuu nebiga dhaar ku hadalkii ku adkeeyey yidhi fa waladii allihii baan ku dhaartay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudo uusan jirin hayruhu asaga mooye oo asaga ka soo haray uusan jirin baan ku dhaartay allahaas oo cibaadadiisu ay xaq tahay wixii ka soo hareen cibaadadooda baatilka tahay baan ku dhaartay ina axadakum mid idinka idinka midihi la yacmalu wuu camal fali bicamali ahli ljannati ahlu jannada camalkoodo kaluu samayni xataa maa yakuuna inta usan ahaanin baynahu isaga iyo wa baynahaa yacni jannadii ilaa diraacun dhudhun mooye wax kale uusan ahaanin macnaha waxaa loo jeedaa xataa yaqruba ajaluhu tamaaman yani ilaa ajashiisu ay dhowaato baa loo jeedaa markuu mawdka u dhowaado unbaa loo jeedaa ee diraac hadda dhudhunahoo gacana la diraacinayo la dhudhuminayaahi ma aha weeyaan yani xataa ma intuusan ka ahaanin baynahu iyo wa baynahaa qofkii iyo maaragtay jannadii ou galo ilaa diraacun dhudhun mooye wax kale aysan ka ahaanin oo qadarka dhimashada keliya ay ka xigto fa markaasu isbedeli oo hormari calayhi axadkii alkitaabu kitaabkii baa hor marayo qadarka ahaayee aan soo marnay in la rumeeyo fa yacmalu markaasuu ninkii wuxuu samaynaya qofkii rag iyo dumar wuxuu yahayba markii kitaabku isbedelo fa yacmalu wuxuu samaynaya bicamali ahli naar ahli naarka camalkooduu samaynaya fa yadkhuluhaa markaasuu naartii galaa wacuudu billaah ilaahay baan ka magangedanina subxaanahu wa tacaala kaa cagsigiisa wa ina axadakum mid idinka idinka midihi la yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli naari ahlinaarka camalkoodoo kale ayuu camal falaa oo camalku samaynayo camal khayr maaha shar buu ka shaqeeya xataa maa yakuuna intuusan ka ahaanin baynahu axadkii iyo wa baynahaa naartii ilaa diraacun dhudhun mooye bimacnaa ilaa waqtigiisa uu soo dhowaado wey ajashiisa ay dhowaato oo adduunka uu ka tegi rabo fayasbiqu markaas waxaa isbedelay caleyhi alkitaabu kitaabkiiba isbedelay fayacmalu markaas wuxuu ku camal falaa bicamali ahli اljannati ahlu camalkeeduu samaynaya fayadkhuluhaa markaasuu jannadii galaa qofkii isbedelaya camalkiisa durbadiiba markaasuu jannadii ilaahay subxaanah wa tacala oo siina wey xadiidkaas rawaahu lbukhaariyu muslimun bukhaari iyo muslim baa soo saaray waa mutafaq caleyhi weeyaan xadiidkan macnihiisa qofka wuxuu kaga hadlay qaybta hore abuurista qofka qaybta hore wuxuu kaga warramay maraaxisha iyo adwaarta uu marayo qofka iyo adwaarta uu marayo ayuu kaga warramay wuxuu kaloo ka warramay markii la abuuro dabadeed oo ruuxda lagu abuuro in la qorayo afartaa kelimo oo ah risiqiisii camalkiisii ajashiisii iyo inuu ahlunaar iyo inuu ahlujanno wuxuu ku khatimay nebiga calayhi salaatu wasalaam in qofka dadka ay ka mid yihiin dad daahirka markii la fiiriyo camal wanaagsan samaynayo ka bacdiina markii ay khaatimadiisa ay dhowdahay dhimashadiisa ay dhowdahay camalkii inta laga bedelo wanaaggii shar uu ku khaatumaysto oo saa maaratay naar uu ku galo iyo qof aanan khayrba samaynaynin oo shar ka shaqaynaya haddana markii uu wakhtigiisa soo dhowaado ilaahay towbada uu waafajinayo camal wanaagsan samaynayo sidaana jannada ilaahay ku gelaya subxaanahu wa ayuu sheegay marka qeybta hore xadiidku leeyahay maraaxishaa uu insaanku maro qur-aankaba ilaahay suurado badan dhowrah ayuu noogu sheegaa waxaa ka mid ah suurat alxaj oo kale allah wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu in kuntum fii raybin min albacth fa innaa khalaqnaakum min turaabin ثuma min نطفة ثuma min calقة ثuma min mudغة مkhلqة وغayri مkhلqة liنubayina lakum ونqir fi الأرxاami ma nashaء إlى أجli مسمى ثuma نkhriجكم طفlaa maraaxishaasu ilahay marya qiyaamaha haddaad shaki ka qabtaan isu soo saaridda annagaa markii nin hore aabihiin aadan dhulka ka abuurnay caro ciid baanu ka abuurnay dhoobo markaasaan dadkii kalena manidaa ka abuurnay manidii waxaan u bedelnay cad hilib cad dhiiga u bedelnay cadkii dhiigga cad hiliba loo bedelay markaasaa ilaahay abuuray subxaana wa tacaala markaa kabacdiba isagoo ilmo yara ayuu caloosha hooyo ka soo baxaa sidoo kale fii suurati almu'minuun alla ku leeyahay walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiinin ثuma jacalnaahu nudfatan fii qaraarin makiin uma khalaqna nudfata calaqatan fakhalaqna alcalaqata mudga fakhalaqna almudgata cidaaman fakasawna alcidaama laxma uma ansha'naahu khalqan aakhara fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin maraxishaasoo mariyey insaanku markii hore waxaan ka abuuray dhoobadaas kabacdina waxaan maaragtay ka dhignay manidaasoo hooyo caloosheedii iyo minkeedii ku sugan markaa kabacdi baan nudfadii iyo maaragtay manidii xoogaa dhiiga u bedelnaa markaa kabacdi baan cad hiliba ka dhignaa markaa kabacdi baan lafihii ayaan u samaynaa lafahaasaa markaas hilib dul saarnaa allahu akbar ilaahay subxaana wa tacaala isaga axsanulkhaaliqiin ah waa taa weeyaan markaa kadib baa ruuxda lagu afuufaa ruuxana waa waxa uu jismiga ku noolaada weeyaan ruuxa wuxuu jismiga ku noolaada weeye cid ogna ruuxaasi xaqiiqadiisa waxay tahay ilaa yoomina haada lama oga allah unbaa ogbas subxaanau watacala cid kaloo ka warqabtahi ma jirto maxaa yeelay allah waatan uu leeyahay wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila waxay weydiiyeen ruuxa bal nooga waran markaasaa la qul iruuxu min amri rabbi waxaa tidhaahdaa ruuxa wuxuu ka mid yahay amarka rabbigayguu ka mid yahay laakiin wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmigii wax yar un baa laidinka siiyey wax kalena idinkama siinin wey qaybtaas marka waa qaybta hore qaybta labaad waxa weeye risiqiisaa la qoraa camalkiisaa la qoraa ajashiisaa la qoraa wahaakada risiqu waa maktuub wey risiqu waa qoray risiqu laba qaybaa lagu sheegaa midkan oo maa yaquumu bihi lbadanu la yidhaahdo oo raashinka iyo cabitaanka oo jirku ku noolaado waa risiq wey waxaa kaloo risiqi noqon karo yacni waxa jirka uu ku nool yahay waayeen kaas weeye maa yaquumu bihi diinuna waa la yidhaha labaad diinkaada wuxuu ku nool yahay oo adiga dadnimadaadiiba ah jiritaankaada ah oo ah yacni alcilmu waaliimaanu iimaanka iyo cilmiga uu ilaahay ku siiyo iyadana waa risiq weeyaan risiqaas qofka adduunka kama tag ilaa u dhammaystirto hadday cilmi ahayd iyo iimaan haddii ayad raashin iyo maarata cunitaan iyo xoolo uu helo adduunka ka tegi maayo sida nabiyullaahi moxamed ba uu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruucii ana anafsa lan tamuuta xataa tastawfiya ajalaha xataa tastakmila risqaha wa tastakmila risqaha faataqu llah waajmilu fi alab wuxuu yidhi malakul ayaa naftayda ku afuufay qalbigayga ku afuufay oo ii sheegay naftu inaysan dhimanaynin ilaa ajasheeda ay dhammaystirato adduunka intay ku noolaan lahayd ay dhammaystirato risiqeedana ay kaamil yeelato marka ilaahay ka baqee risiqa qurxiya qaabka aad u raadsanaysaan ee xaaraanta iska ilaaliya xalaasha raadsada weeyaan ajashii baa la qori qofka muddadiisa ma dhaafo fa idaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun daqiiqad second ilmilicsi kamana hormari kartid kamana dabamari kartid meesha rabbigaa kuugu talagalay wakhtiga kuugu talagalay ayaa tegaysaa weeyaan shaqi iyo saciid inuu yahayna horaa loo qoraa markaasuu acmaashaan nabiga dhaartan raaciyey waxaa waaye dhaarta uu nabiga ku dhaartay fawaladii laa ilaaha khayruhu ou hadalkaa ku bilaabay qofkii wuxuu noo sheegay camal wanaagsan asagoo samayn inuu ku khaatimaysanayo camal xun ama camal xun asagoo samaynayo inuu ku khaatimaysanayo camal wanaagsan waxaa weeye waxaa fasirayo waxaa fasirayo yacni xadiid kale ayuu nebigu ku fasiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidu sahl ibni sacdin asaacidi oo bukhaari iyo muslimba ay soo saareen xadiidkii ninkii naftiisa seefta ku dilay markuu nebiga ka warramayay wuxuu yidhi ina arajula layacmalu camala ahli اljanna fima yabdu linnaasi wa huwa min ahli الnaar wa ina arajula layacmalu camala ahli الnaari fii ma yabdu linnaasi wa huwa min ahli اljanna yani sidaasuu leeyahy qofka camal ahlujannuu samaynayaa marka la leeyahay waa waxa annaga noo muuqda weeye fii ma yabdu linnaas marka waxa annaga noo muuqdaa wax ka qarsoon inay jiraan oo alla keliya og yahay yaa meeshaas laga qaadanaya camal wanaagsanba inuusan lahayne wax u qarsoonaayeen xumaana u qarsoonayd qofkan xumaanta samaynayana yacni waxa weeye fii ma yabdu linnaasi camalka ahlunaarku samaynaya sida noo muuqato laakiin ahlujanna uu ka mid yahay sidaa daraaddeed yacni fii ma yabdu linnaasida waxaa loo jeedaa bay leeyihiin sida ibn rajab oo kale uu ku fasirayo wa ishaaratun ilaa ana baatina alamri yakuunu bikhilaafi dalika wa ana khaatimata asuu'i takuunu bisababi dasiisatin baatinatin lilcabdi laa yatalicu calayha annaasu ima min jihati camali sayi wanaxwi dalika yani wuxuu leeyahay fatilka alkhaslaة اlkhafiyaةu tuujibu suuءa alkhatima cinda almowti yani hadalkaa fiiri fima yabdu linnaasida wuxuu leeyahy waxay ishaaro ka tahay arrin qarsoon oo midkan daahirkaa khilaafsan inuu qofkani leeyahay khaatimo xumadana inay u sabab ugu noqotay wax u qarsoonaad dasiiso u qarsooneedoo baatin ahoo alla mooye cid kale aysan daalacanaysaa jirin inuu lahaa qofkani laakiin dadkii inuu u muuqdo qof ahlu khayr wanaag sameynay u muuqdo wax xunna u qarsoon waayeen alla keliya ogya ummadda aysan ka warqabin kaas wuxuu noqon karaa buu yidhi imaa min jihati camalin sayi'in camal xun oo sameeyo u gooriya ayuu noqon karaa iyo wanaxwi daalika marka khasladaas qarsoon ayaa waxay waajibinaysaa ay qofka u keenaysaa suu ulkhaatim cinda almowti markuu dhiman rabo ayay suu ulkhaatima u keenaysaa walidaalika imaamu albukhaari wuxuu wariyay inama alacmaalu bilkhawaatiimi waxaa weeye acmaasha meesha ku dhammaata unbaa la fiiriya khaatimadaada qofku ma khayr buu ku dhammaysta mise shar sidaa awgeed buu nabiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa u badin jiray allaahuma yaa muqaliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik marka qofka inuu isugu kadsoomin cibaadadiisaa la rabaa mar walba ilaahay inuu weydiisto inuu ilaahay diinkiisa ku sugo qalbigiisa inuu diinka ilaahay qalbigiisa ku sugo inuu mar walba weydiisto weeyaan xadiid bukhaari muslimba ku sugan ee cali bn abi taalib radia allahu canhu nebiga ka warinaayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min nafsin manfuusatin ilaa waqad kataba allahu makaanaha min aljannati aw innaar naf yacnii ilaahay abuuray oo neefsanayso la abuuray ma jirto ilaa hadday jirto booska ay jannada ku leedahay ama naarta ku leedahay allah waa uu qoray ilaa qad kataba allahu makaana min aljanati wannaar markii hore yidhi wa ilaa qad kutiba shaqiyatun aw saciidatun ama waxaa la qoray inay ahlu naar tahay inay ahlu janno tahay markii sidaa la yidhi baa nin saxaabada ka mid wuxuu yidhi yaa rasuula allah afalaa namkuthu calaa kitaabina wanadacu alcamal oomaan ku nagaana marka marba haddii baan waxaan ahlu naar haddaan nahay ahlu janno haddaan nahay waxaana wixii naloo qoray un keliyii kitaabkeennii kaa unbuu xaqiiqada noqonan ku dambaynayna ay tahay maan camalka inta iska dayno kitaabkeenna ku nagaano iska wadayno acmaashaana maadaamaba aakhirka sidaa noqonayso haddaan ahlujanno ahaana aan noqon haddaan ahlunaar ahaana naarta geli haddaan ahlunaar noqon lahaa maxaan camalkaa khayrka iskugu dhibi haddaan ahlujanno noqon lahaana maxaan acmaal u samayni waaba helayaabeh marka hadalkaa ay buu nebigu wuxuu ku yidhi faqaala icmaluu fakulun muyasarun limaa khuliqa lah war idinka shaq amaraa laydin faray waxaan jannada ahlu janno inuu ahlu naar yahay allay u qoranto cid og ma jiro waa laydinka qariyey laakiin idinka camal fala shaqawaa laydin addoonsaday waxaa ii qabtaa lagu yidhi shaqee fa kullun marka qof kasta kulligii muyasarun waxaa loo sahla loo fududeeya limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray amaa ahlu sacaadati dadka ahlu sacaadada ah oo ahlu jannaha ah fa yuyasaruuna licamali ahli sacaada waxaa loo sahlaa loo fududeeyaa dadka ahlu jannada camalkoodii wa amaa ahlu shaqaawati dadka ahlu naarka ah oo hoogayna fa licamali ahli shaqaawa markaas ayagana waxaa loo fududeeyaa camalkii ahlu naarka ayaa loo fududeeya uma qara'a rasuulu sal alay wasalam rasuulka alla wuxuu akhriyey aayadaha fii suurati lleil ku jiro fa amaa man acطaa waataqaa wasadaqa bilxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa وama man bakila واstaghnىa wakadaba bاlxusnى fasanuyasiruhu lilcusrى qofka mu'minka oo taqiga oo rabbigiisa ka baqo oo xuquuqdii lagula haguto maalinta qiyaamana rumeeyo waxaa loo fududeeyaa jannadii dariiqeedii qofka beenta sheego beeniyo oo qiyaamaha beeniyo oo beenta sheegaana isagana oo cagsigiisa ihi alle iyo rasuulkiisii midna aan rumaynin camalkii naarta ayaa loo fududeeyaa camalkii xumaa oo cuslaaba loo fududay ahlu naarka weyaan marka arrintani waxa weeyaan eh, qofka haddii camal wanaagsan isagoo samaynayo oo daahirka sida dadka u muuqato u samaynayo khaatimo xumo uu ku dhinto oo sidaa naar ku galo waxa weye wax u qarsoonaa ayaa jiro aysan dadka ku ogeyn alla keliya uu ogyahay weyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa xusna alkhaatima ilahay khaatimo khayr qabta ha noogu khatimo ilaahay cadaabkiisa hanaga badbaadiyo jannadiisana ilaahay hana siiyo maxaa yeeley jannada ilaahay camal aan leenna ku geli mayno fadliga ilaahay ixsaanaan ku gelayna iyo tafadulkiise ilaahay dadku ku tafadula hanaga dhigo cadaabkiisana hanaga badbaadiyo hada wabilahi towfiiq wsala allahu wslam calaa nabiyina maxamedi wcala aalihi wasaxbi